baabun wuxuu baabu yahay idaa khaafa hadduu ka baqo aljunubu kii jinaabaysnaa calaa nafsihi naftiisa uuga baqo almarada xanuun aw ilmowta geeri buu uga baqay aw ama khaafa wuxuu ka baqay alcaasha haraad buu ka baqay tayamama waa gebagabaysanayay wayudkaru waxaa laga sheegaa ana camra bna alcaas radia allahu tacaala canh ajnaba inuu jinaaboobay fii laylati baarida habeen qabow yani dhaxani dhacayso fatayamama waa gabagabaystay watala wuxuu akhriyay qowlahu tacaala walaa taqtuluu anfusakum nafihina hadilina in allaha alla kaana waaha bikum idinka raxiima mid idin naxariista fadakara linabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga ayuu u sheegay falam yucanif nebigu ma canaanan imaam اlbukhaari baabkan wuxuu kaga hadlayaa sababaha loo gebagabaysto qaar ka mida ayuu kaga hadlaya biyo la-aan baa loo gebagabaystaa waxaa kaloo loo gebagabaystaa biyihii haba la hayo in la awoodi waayo in la isticmaalo dhaxan dhacaysa awgeed ama qofkii oo xanuunsanaya ama dhaawac ku yaalaya wixii la mida ah. wuxuuna ku tilmaamay tarjamada baabka xadiidka imaamu axmed iyo abi daawuud ay soo warinayaan camr bn اlcaas oo nabigu u dara alayhi الsalaatu wasalaam gaswatu dati salaasil ama sariyatu dati salaasil hogaaminayey ayaa asxaabtii hogaaminayaba habeen habeenada ka mida jinaaboobay dabeedna wuxuu tujiyey isagoo jinaabaysan markii nabiga loo yimi alayhi الsalaatu wasalaam bay saxaabadii u sheegeen nabigu wuxuu ku yihi asalayta biasxaabika wa anta junub nimankii kula socda ma jinaabaysan baad waxa weeye tujisay yani u gabagabaystay mana maydhan uuna jinaabaysnaa dabeedna wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qabowga inuu ka baqay wuxuuna nabiga ku dul akhriyey qowlahu tacaala walaa taqtuluu anfusakum marka xadiidka markaynu asalkiisa u noqonno aayadda xilliguu akrinaya ma aha xilliga uu gabagabaysanaya safarka uu ku sugnaa waa markii nabiga loo soo noqday calayhi salaatu wasalaam buu u yani naftaan badbaadinay ama nafta ayaanu baqay ilaa hadda madiina iyo meelaha u dhowdhow qabowgoodu aad buu u daran yahay xilligaana dee lama haysan waxyaabo badan oo la ilaaliyo may haysan banaanna waa joogeen oo socota ayay ahaayeen xadiiku waa xadiis saxiixa marka duruqdiisa la geeyo xadiis sugan wey qaala waxa uhi bukhaari xadaanaa bishr bnu khaalid alcaskari qaala waxa uhi xadaana muxamed huwa isagu gundar waa muxamed bnu jacfar gundar can shucba ibn اlxajaaj can sulaymaan ibni mihraan alacmash can abi waa'il shaqiiq ibni salma alkuufi qaala waxaa uhi qaala abu musa abu musa alashcari cabd llaahi bni qays waxa uu ku ihi cabdilaahi bni mascuud labaduba ahlulkufay ahaayeen idaa lam yajid haddii aanu helin yacni aljunub ninkii jinaabaysnaa almaaa biyo laa yusalli tukan maayo qaala cabdullah cabdullaahi bnu mascuud waxaa wili low rakhastu lahum haddii aan u fasaxo aan u banneeyo fii hada masaladan oo kii jinaaboobay ee dhaxmooday inuu intuu gabagabaystay iska tukado kaana waa ahaanaya idaa wajada marka uu helo aadahum midkood axaduhum midkood markuu haleelo albardu qabow qaala wuxuu odhanaya haakada yani yatayamamu waa gabagabaysanay yani tayamama ficil maadi wey yani waa yani waxa uga jeedaa tayamama waa gabagabaysanaya wa sallaa waa tukanaya qaala waxa uhi qultu waxaan ku ihi faina qowlu camaar licumar faaina halkeeb u ahaaday qowlu camaar camaar ibnu yaasir qowlkiisu licumara cumar uu ku yidhi qaala waxau ihi inii ibnu mascuud waxa ugu jawaabay inii anigu lam ara cumar ma arag cumar qanica inuu ku qancay biqowli camaar camaar ibnu yaasir qowlkiisa xadiidka wuu noogu soo celcelin doonaa darsigan soo socda hadda aynu dhigan doonno insha allahu tacaala xadiista soo socota xadiisku wuxuu ka iyo abi musa alashcari ayaa waxay isku qabteen qofku haddii uu jinaaboobo biyana uu waayo ama biyihii uu ka baqo gabagabaysiga uu gabagabaysanayo ma ku tukanaya mise ku tukan maayo ibnu mascuud sida uu qabay waxay ahayd inaanu ku tukanayn walow tilmaamay markii dambe inuu kasoo noqday laga soo wariyey abu muusana masaladaasuu kala niqaashaya oo uu leeyahay sida inoo soo socota uu daliishan doonaa falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba xaggee laga maraya qowlka alle subxaanahu watacaala haddaad biyo weydaan waxaana lasoo tilmaamay labadii xadad kii weynaa iyo kii yaraa labadaba waa lasoo tilmaamay dabadeedna waxaa weeye cabdilaahi bni mascuud waa aamusay oo uma jawaabin waa xadiistan soo socota wey waxaana laga qaata qofku hadduu jinaabaysan yahay oo uu u gebagabaysto dhaxan awgeed iyo wixii lamida in waxa weeye gebagabaysigiisaas oo aanu soconay waana sida shaaficiyadu ay qabaan xataa hadduu ku tukado oo uu ka baqo wakhtigii salaadu inuu baxo qabow hadii loo gebagabaysto waa la soo celinaya waa sida shaaficiyadu ay qabaan laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin maya qabowga laftiisa hadday isweydiin leh markay culimadu ka hadlayaan dhaxan awgeed baa loo gebagabaysanaya iyadoo biyihii la haysto safar iyo nagaadikay doontaba ha noqoto waa wixii qofka dhibaato soo gaadhsiinaya yacni malaha aad u badinaysa dhibi inay kaa soo gaadhayso bal bacdu ahli lcilmi sida cataa ibnu abi rabax waxa uu taagaya isagu waa in maat buu yidhi waa gabagabaysanaya xataa hadduu ku dhinto geere hadday gaadhayso waayo waajibka u yaallaa waa kaas ya yatawadaw yaktasil naam yaktasil naam wayse maaha yaktasilu wey janaabadii baynu ka hadlaynaa yaktasilu waa in maat buu uu maydhanaya xataa hadduu ku dhimanayo laakiin gabagabaysan maayo gabagabaysan maayo waxaan uga jeednaa qowlkaasi ma xoog badna walaa taqtuluu anfusakum baa alla leeyihi sida camr bn caas uu daliishanayo laakiin sida hadda dhacda ninka dhalinyarada ee caafimaadka qabee xoogga leh markuu ixtilaamo waxa weeye biyaha qabow iyo jawiga qabow odhanaya waxbaan noqonaya ama dhaxanta uu ka baqayo dabadeedna uu gabagabaysanayo waxayla tahay inaanay saxaahayn waa culays waynu ognahay way culus tahay inuu awoodi waayo ama dhibaata ay ka soo gaadhayo inay ku culus tahay oo nafta ay ku adag tahay waa laba kala duwan wey waa laba kala duwan wey nabiguna waa kii sheegay alayhi الsalaatu wasalaam isbaaq اlwuduءi calى اlmakaarih waxyaabaha jannada lagu mutaysanaya ka mid tahay yani xiliyada nafta ay ku adag tahay inay weysaysato in la weysaysto welibana biyaha la ysku badiyo oo si waafiya loo weysaysto mahaduna waa lamid mahashaduna waa lamid marka burca maanta haddaynu joogno qofku haddaanu xiiq qabin ama xanuunada qabowga a qabin oo uu caafimaad qabo oday de waa yeela oo aad u daciifayna aanu ahayn waan biyaha iska xejinayn sida odaygii laga sheegay inantu aragtay inantii uu soo guursaday isagoo qarqaraya odaygu waa qarqaraya bustaha loo doono maya qarbadka iga soo waraabi buu yidhi dabeedna way ka kooday oo tiisii bay noqotay haddaanu xaalku sidaa ahayn oo qofku xoog yahay oo caafimaad qabo ee jawgan aynu maanta joogno biyaha qabo inuu ku maydha waxba yeeli mayso soo sidaa ma ya waxba yeeli mayso dhib weyna soo gaari maayo nacam waxyaabo badan tuwaalkiibaa ka agdhow suuli buu ku jiraa gurigu waa dhisan yahay ya Eh, waa markaynu ka hadlayno biyo qabow inuu ku maydho hadduu xaalkiisa og yahayna inuu iska diyaarsado oo biyaha diirsado oo waxa weeye falaasta uu kusii shubto xoogaa biyo ah waa waxa loo heli karo wey lakiin isagoo magaalada jooga oo og xaaladaas inay ku soo noqnoqonayso in markii uu jinaaboobaba uu gabagabaysto welibana uu yidhaahdo barqada marka la gaadhaan eh, madhashada dib ugu soo celinaya salaadii aan tukadana soo celinaya tan noocaasi sax maaha aadna waa usoo noqnoqotaa jilaalkeeda dhaxantiina hadda waa lagu jiraa waa in dadkana loo cadeeyaa cibaado la iyo salaad la-aan noqonaysa qofku inuu isaga hubiyo walibana markay salaad ay joogto aan la sahashan ee waxa weeye aada loo daneeyo masalada waxaanu tilmaanay jumhuurtu waxay leeyihin hadduu u gabagabaysta qabow bisharihi la helay oo de sidii loogu baneeyey uu u gabagabaystay meedhashaduna ay ku adkaatay jumhuurtu waxay leeyihin soo celin maayo shaaficiyaduna waxay qabaan inuu naadir yahay oo aanu badnayn qabowga noocaas oo kale ee loo gabagabaysanaya inaanu badnayn sidaa awgeed waa la soo celinayaa bay leeyihin shaaficiyadu laakiin raajixa hadduu macduur noqdo waa inaan la soo celinayn saasaa xoog badan <clears throat> qaala wuxuu hi qala wuxuu ihi bukhaari xadaanaa cumar bnu xafs waa ibn khiyaad alkuufi qaala wuxuu ihi xadaanaa abi waa xafs bnu khiyaad qaala waxau ihi xadaanaa alacmash qaala waxau ihi samictu shaqiiqa bna salma qaala waxau ihi kuntu waxaan ahaa cinda cabdillaah iyo wa abi muusa agtooda ayaan ahaa faqaala lahu abu muusa ara'ayta ya aba cabdiraxmaan waa kunyadii cabdilaahi bni mascuud waxaad ka warantay cabdulaahi bni mascuudow idaa ajnaba hadduu jinaaboobo falam yajid aanu helin maaan biyo kayfa yasnacu sidee buu samaynaya faqaala cabdullah cabdulaahi bnu mascuud waxaa ui laa yusalii ma tukanayo xataa yajid almaaa ilaa uu biyo ka helayo faqaala abuu muusa abuu muusa waxaa uhi fakayfa tasnacu sidee baad ku samaynaysaa biqowli camaar goortii uu ku yihi lahu isaga anabiy sal اllahu alayhi wasalam kaana yakfiika waa kugu filla yani waxaa kugu fillaa inaad gebagabaysato oo saciidka aad u qasado qaala waxau ihi alam tara cumar miyaadan arkayn cumar lam yaqnac inaanu ku qancin bidalika waxa weeye hadalkaas faqaala abu muusa abuu muusa waxau ihi fadacna ka tag oo inaga kaxee oo inaga daa min qowli camaar camaar qowlkiisa inaga badaa uu cumar ku yidhi yani kaa kuuba daliishan maayo sallamtu laka kayfa tasnacu bi hadihi alaaya aayaddan maxaad ku samaynaysaa aayaddaasina waa falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba haddaad biyo weydaan waxaa la soo sheegay aw laamastum الnisa falam tajiduu maءa fatayamamuu saciida طayiba aw jaءa axadu minkum min alghaa'ط waa weyse jabkii wey aw laamastum الnisana waa jinaabadii falam tajiduu maaa fatayamamuu labada xaalaba xadadkii weynaa ee jinaabada ahaa iyo kii yaraayo weyse jabka ahaa labadaba haddii biyo la waayo waxaa la yidhi hala gebagabaysto wuxuu ihi qofkii jinaabaysnaa inuu gebagabaysanayo saad ka yeelaysa fa qaala waxaa uu ihi famaa daraa ma garan cabdullah cabdullaahi bnu mascuud maa yaquulu wuxuu yidhaahdo yacnii aayaddaas meeluu u dhaafo waa garan waaye fa qaala waxau ihi cabdillaah innaa annagu qiyaasun buu keenay low rakhasnaa lahum haddii aanu u bannayno fii haada mas'aladan oo ah kii jinaabaysna inuu gabagabaysto lawshaka waxaa soo dhowaanaya idaa barada hadduu ku qaboobo ala axadihim midkood almaau biyuhu haddii ay ku qaboobaan an yadacahu biyihi inuu iskaga tago wayatayamam kadibna uu gabagabaysto oo idhaahdo biyihii baa igu qaboobay oo qaboobay iyadoo dhibaata aanay ka soo gaadhin faqultu waxaan ku uri lishaqiiq ibni salma fainamaa kariha cabdullaahi lihaada cabdullaahi bnu mascuud wuxuu u diiday oo keliya lihaada yacni sidan oo ah dadku inay ku degdegaan markay biyuhu qaboobaan inay gebagabaystaan biyahana ay ka tagaan qaala wuxuu hi nacam ha waa masaladii hadda aynu ka soo hadlaynay cabdullaahi bnu mascuud wuxuu aada u adkaynaya qof jinaabaysan inaanu gebagabaysanayn walibana xaalada nagaadiga lagu sugan yahay kuufa ayay joogeen yaaba dadku inay sahashadaan iyagoo magaalada iyo nagaadiga jooga inay si sahlan isaga gebagabaystaan iyagoo biyo haysta hadalka cumar ee la tilmaamayo cumar ibnu lkhaaab inaanu ku qancin qisadu waxay ahayd horena waa usoo tilmaanay cumar ibnu lkhaaab iyo camaar ibnu yaasir ayaa nabigu alayhi salaau wasalaam hawl u diray dabeedna way jinaaboobeen cumar bnu khaaab ma tukan oo biyo ayuu sugay camaarna waa kii ku galgashay ee doonay jirhkiisoo dhan inuu ugu gabagabeeyo ciidda inuu ugu gabagabeeyo nabigu alayhi salaau wasalaam wuxuu u sheegay xukumkiibuu u sheegay sida aynu soo marnay inamaa kaana yakfiika kada wakada muddo dambe ayaa camaar bnu yaasir masaladii wuxuu xasuusiyey cumar bn khaaab cumar bn khaaabna lama xasuusan oo waxau ihi itaqi اllaha ya camaar fii ma tuxadiu bihi axaadiistana dadka u sheegaysa ilaahay kaga baq oo iska hubi doodna camaar bnu yaasir waxau ku uhi in shita laa uxadiu bihi haddii aad doonta cumarow waa amiiru lmuminiin muminiinta isagaa u talinayay haddii aad doontaad amar igu siiso waan joojinayaa xadiidkaas yani cumar bn khaaab waxaa suuragala ama ah, ay u badan tahay inuu ilaawey qadiyadii dhacday inuu ilaawey inuu ilaawey camaar bnu yaasir hadalkii lagula hadlay waxa weeye madmadow inuu ka galay dabeedna wuxuu yihi hadalka noocaasa iska hubi yani sidaad adigu u sheegaysa anigu uma xasuusni anigu uma xasuusni dabeedna markuu ku yihi in shita laa uxadiu bihi haddaad doonto oo aad amar igu siiso waa joojinaya dib dambe u sheegi maayo cumar waxau hi nuwaliika maa tawallayt yani waxaad tuurta ku qaadatay baanu kuu daynaynaa ee adugu haddaad sheegayso waxa weeye sheeg halkaasa waxaa laga qaatay cumar inaanu kula socon laakiin taa lafteedu cumar wuxuu tilmaamay un inaanu xasuusnayn ayuunbuu tilmaamay wailaa haddii uu og yahay cumar bn khaaab ama agtiisa ay ka go tahay camaar wuxuu sheegayaa inay khalad tahay nuwaliika maa tawalayt ma yidhaahdeen yani uma fasaxeen inuu sheego uma fasaxeen masaladuna waxay ku saabsan tahay masaladaas ee qabowga in loo gebagabaysto waa ka hadalnay baabu tayamumi baabun wuxuu baabu yahay atayamumu gebagabaysigu darbatun hal garaacitaan oo dhulka qacmaha lagu garaaca inuu yahay ama hal qaadasho oo ciidda la qaadanayo qaala waxau hi bukhaari xadaanaa muxamed bnu salaam albikandi qaala waxau hi akhbaranaa abu mucaawiya muxamed bnu khazib adariir alkuufi can اlacmash sulayman bni mihraan alkahili alasadi alacmash can shaqiiq wa ibni slma alkuufi abi waid qaala waxa uhi kuntu waan ahaa jaalisan mid fadhiya maca cabdillaah ay bni mascuud baan la fadhiyey wa abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhuma faqaala lahu abu muusa abu muusa waxa uu ku yidhi cabdillaahi bni mascuud low ana rajula haddii nin ajnaba uu jinaaboobo falam yajid ilmaaa biyo aanuu helin shahran mudabila amaa kaana miyaanu ahaanay yatayamamu mid gabagabaysta wayusalii tukada oo gebagabaysiga ku tukada fakayfa tasnacuuna sidee baad ku samaynaysaan bi haadihi alaaya aayaddan yada ah yacni wuxuu u weydiinaya wuxuu ogyahay mowqifka cabdilaahi bni mascuud oo ah xaaladdaa inuu diidayo markuu su-aasha weydiiyey jawaabtiisa oo ah inuu diidayo waa sii ogyahay markiiba wuxuu sii galay daliilkiisa fakayfa tasnacuuna sideebaad ku samaynaysaan bi haadihi alaaya aayaddan yada ah oo fii suurati lmaa'ida ku sugan falam tajiduu yacnii haddii xadadku idinku yimaado labadiisa nooc falam tajiduu aydan helin maaan biyo fatayamamuu u qastiya saciida dhulka dushiisa ama cidda u qastiya ayiban xaalay tahay mid wanaagsan oo daahira faqaala cabdullah cabdullaahi bnu low rukhisa lahum fii haada taa haddii loo fasaxo la awshaku waxay ku dhowaan lahaayeen idaa barada calayhim almaa biyuhu haddii ay ku qaboobaan oo biyuhu ay qaboobaan an yatayamamu saciid saciidka inay ku gabagabaystaan oo u qastiyaan baa dhici lahay way ku dhowaan lahaayeen qultu waxaan idhi wa inamaa karihtum oo ah in lagu degdego gebagabaysiga yani wa inamaa karihtum lihaada qofkii dhexmooday ee jinaabaysnaa inuu gebagabaysto ma waxaa u diideen lidaa inay dadku waxa weeye ku degdegaanta noocaasa oo marka biyuhu ay qaboobaanba ay iska gebagabaysanayaan qaala wuxuu yihi cabdilaahi nacam ha faqaala abu muusa abuu muusa waxa alam tasmac miyaadan maqal qowla camaarin لcmر رضي الله taعالى عنهma bacaثnii rasuul الlahi slى الlahu عaليهi وasلم rasuulkii all waa i diray fii xaajaةi dan uu leeyahay faأjnabtu waan jinaaboobay falam أجid ilmaءa biyo ma helin fatamarqtu waan ku galgashay fi الصaciidi waxa weeye ciidii kama tamarqu daaba sida daabadu ay u galgalato daabana waxaa la yidhahda wixii afar lugood ku soconayay فذكرت dalika للنبي صلى الله عليه وسلم taas ayaa nabiga u sheegay faqaala wuxuu hi nabigu inamaa kaana yakfiika waa aha inuu kugu filan yahay an tasnaca haakada sidaa inaad yeesho fadaraba waa ku garaacay bikafihi kafkiisa darbatan garaacitaan cala alardi dhulka dushiisa uma nafadaha kadibna ciddii buu saydhiyey uma masaxa waa ku masaxay bihimaa labadiisa calaa cal waxa weeye kafkiisa dhabarkiisa ayuu waxa weeye ku masaxay waa tii midig bishimaalihi wuxuu ku masaxaya bidixdiis aw ama dahra shimaalihi gacantiisa bidix dusheeda bikafihi kafkiisa midig ayuu ku masaxay uma masaxa bihima wuxuu labadooda ku masaxay wajhahu wejigiisa ayuu ku masaxay faqaala cabdullah wataynu shalay soo tilmaanay riwaayaadku inay kala duwan yihiin riwaayadana waxay tilmaamaysaa wejigu inuu dambeeyey acmihiina inay horeeyeen welibana uma loo isticmaalay laakiin shalay waxaanu soo tilmaanay riwaayaadka xadiidu camaar ibni yaasir sida ay u badan tahay ee sugani waa in wejiga la horeysiiyey acmahana la dambeysiiyey sidaasay u badan tahay faqaala cabdulahi bnu mascuud afalam tara cumar miyaadan arkayn cumar lam yaqnac biqowli camaar camaar qowlkiisa inaanu ku qancin waa hadalkii aynu tilmaamaynay wazaada waa ziyaadiyey yacla wa yacla bnu cubayd alkuufi can ilacmash can shaqiiq wuxuu ziyaadiyey kuntu waxaan ahaa maca cabdillaahi wa abi muusa faqaala abu muusa alam tasmac qowla camaarin licumar ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama bacahanii waa i diray ana wa ant aniga iyo adigaba faajnabtu waan jinaaboobay fatamacagtu bisaciid saciidka ayaan ku galgashay faataynaa rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama faahbarnaah faqaala waxau hi inamaa kana yakfiika haakada in kalaa maaha waxaa kugu filla sidaa inaad samayso wamasaxa waa masaxay wajhahu wejigiisa iyo wa kafayhi labadiisa kaf waaxidatan mar keliya imaam bukhaari xadiidkan wuxuu u daliishanayaa qofku markuu gebagabaysanayo garaacitaanku ma midba mise waa laba xubnaha gabagabaysigu saynu ogsoonnahay waa laba waa wejiga iyo qacmaha labadaa xubnood baa xubnihii gebagabaysiga ah ma laba jeer baa loo qaadanayaa ciidda mise hal mar baa ku filan imaam albukhaari sida laga fahmayo tabwiibkiisa xadiidkuna tilmaamayo hal mar baa ku filan yani qofku hal mar inta uu qaato oo qacmaha dhulka uu ku dhufto ayuu wejiga ku masaxaya kadibna labada calaacal dhabarkooda ayuu mid walba ta kale ku masaxaya e, ta noocaasa ayaa xadiidu camaar uu inoo tilmaamaya waxaanaynu soo tilmaanay alasaxu walasraxu inuu yahay alasax xagga sanad ahaan waa ka ugu saxiixsan xagga mas'ale ahaanna waa xadiidka ugu faahfaahsan ee masalada cadaynaya ama axaadiista kasoo hadhay oo uu kamid mid yahay xadiiثu cabdilaahi bni cumar atayamumu darbataan darbat lilwajhi wa darbat lilyadayn ilى lmirfaqayn xadiiu cabdilaahi bni cumar oo sunanta ku yimi xadiikaasi waa xadiiث daciifa weeye ee hadduu soo dhowaadana sida daraqudniya ay leeyihiin wa mawquuf weeye waa mawquuf calى cabdilaahi bni cumar hadal صaxaabina marka la helo hadalka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam la daliishan maayo xujana noqon maayo qowl صaxaabi xujaة calى اlaصx ma lam yukhaalif milahu fama rajax صaxaabiga waxaa la daliishanaya oo keliya haddii aanu daliil khilaafin qowlkiisa qowl ka xoog badan waa aayad iyo xadiid ama mid la mida oo صaxaabiya haddaanu khilaafin waa suuragal in la daliishado laakiin qowlka nabiga alayhi salaau wasalaam hadduu khilaafo la daliishan maayo ka marfuucaahina waa daciif oo ma sugnaa waana xadiidka shaaficiyadu ay daliishanayaan markay leeyihiin laba garaacitaan baa loo baahan yahay midna waa wejiga midna waa labada qacmood oo welibana suxulka la gaadhsiinay suxulkana xadiidkaasay u daliishanayaan laakiin raajixu waxa uu yahay inay tahay garaacitaank ama gacantana waxaa la gaadhsiinayaa kafka kafka waxa weeye la dhaafin maayo oo suxulka la gaadhsiin maayo waa sida xadiidku waxa weeye inoo tilmaamayo marka sifada tayamumka marka lasoo koobo xadiidu camaar baa inoogu filan in waxa weeye hal mar dhulka lagu dhufanayo kabacdina gacanta midig lagu masaxayo dhabarkeeda calaa casharta bidix lagu masaxayo dhabarka ta bidixna calaa casha midig lagu masaxayo gabagabaysigu saasuu ku dhan yihi waana sida xadiidku inoo tilmaamay baabun wuxuu baab u yahay tarjamadiisii lama sheegin laakiin wuxuu xidhiir la leeyahay baabkii hore ayuu sii caddaynaya oo sii adkaynaya qaala wuxuu ihi bukhaari xadaanaa cabdaan cabdaan horaynu usoo marnay in badan waa cabdullaahi bnu cuثmaan alcataki almarwazi qaala akhbaranaa cabdullah wa cabdullaahi bn اlmubaarak qaala akhbaranaa cawfu wa cawf bna abi jamiila alacraabi can abi raja alcuطaaridi cimraan bni milxaan qaala waxau ihi xadaanaa cimraan bnu xusayn alkhuzaaci ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam ra'aa waa arkay rajula nin muctazilan gooni ah lam yusali an tukan fi qowmi qowmka dhexdiisa aan la tukan faqaala wuxuu hi nabigu yaa fulaan hebelow maa manacaka maxaa kuu dida an tusaliya inaad tukato fi lqowmi ay maca alqowm qowmka inaad la tukato ama qowmka dhexdiisa inaad ku tukato oo jamaca ku xidhato maxaa diiday faqaala wuxuu hi yaa rasuula allah asaabatnii waxay haleeshay janaabatun janaabo walaa maaa biyana ma ahaanin qaala wuxuu hi nabigu calayka bisaciid waxaad laasimtaa saciidka fainahu yakfiika isaga ayaa kugu filan xadiidka waxaa loo keenay calayka bisaciidi alaaa calayka bisaciidi maratayn yacnii ciidda laba jeer isticmaal ama saddex isticmaal lama odhan cadad laguma qaydin mid iyo laba toonna lama sheegin waxaa laga qaadanaya maadaama oo dhulka inta loo qasdiyo dhulka lagu qacmaha lagu garaacayo tira haddii aan la sheegin maxaa asala asalkaynu isla noqonayn asalku waa hal mar wey asala marka xadiidu cimraan oo la ilaaqay oo aan cadad la sheegin isaga laftiisa waxaynu ka qaadanaynaa atayamumu darbatun atayamumu darbatun ba qaadanaya marka kii horena waxa looga qaatay nasan uu ku cadda kanna waxaa looga qaadanaya istinbaaan baa looga qaadanaya alayka bisaciid saciidku waa maxay abu isxaaq azajaaj oo aimadii luqada ka midi wuxuu leeyahay waxaa la isku waafaqay ana asaciida kulu maa ala wajhi اlardi inuu yahay dhulka oogadiisa waxaa ah saciid baa la yidhaahdaa dhulka oogadiisa waxaa weeye ilaahay dhulka uu ku abuuray ama dhulkaasi ha noqdo didib ama dhegada ha noqdo ama ciid ha noqdo ama jay ha noqdo iyo wixii la mid ha yeesha ama yaanu yeelan intaba saciid baa la yidhaahdaa laakiin ma lagu gabagabaysanaya mise lagu gabagabaysan maayo waa masale khilaafiya se shaaficiyadu ay qabaan waxay leeyihiin dhulku waa inuu yahay ciid waa inuu yahay haddii aanu ahayna waa in ay wax kaa soo raacayaan oo boor uu leeyahay boor uu leeyahay wa ydiyakum minhu bay daliishanayaan wa ydiyakum minhu ay min alard oo ay uga jeedaan minta tabciidiyo yacnii dhulkii lagu gabagabaysanayo wax inay kaa soo raacaan qolada diidanina waxay leeyihiin minhu yacni gabagabaysiga xaggaasaa laga bilaabaya mintuna waa ibtidaa'iyo bacid wa bayin wabtadi fi اlamkina labada macnoba waa la isticmaalaa laakiin markaynu aayadda kala eegna taasi waa ta maaida minhu maaida lagu sheegay laakiin aayadda nisaa fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum baa layidhi minhuna lama sheegin minhuna lama sheegin taasi waxay xoojinaysaa in waxa weeye minhudaas tabciidku inaanu maqsuud ahayn ee ibtidaa'iye ay tahay yacni xagga saciidka gabagabaysiga ka bilaabo taasi ardu waxay xoojinaysaa inaanay shardi ahayn ee dhulku inuu boodh yeesho ama ciid inuu yahay waxay kaloo daliishadeen shaaficiyadu jumhuurtu waxay daliishanayaan wajucilat liya alardu masjida wa tahuura dhulkao dhan waxaa laga dhigay meel lagu tahaaro qaato qolada shaaficiyaduna waxay yidhaahdeen wajucilat turbatuha lana tahuura ida lam najid ilmaa lafdigaa muslim dhulka ciiddiisa ayaa nalooga dhigay ahuur hadii aanan biyo helin waxayna yidhaahdeen mulaqa iyo muqayadka waa la ysku qaadaya alardu waa mulaq waa la sii daayey waxaa lagu qaydayaa turbada iyo ciiddaa lagu qaydaya iyadaa lagu qaadaya taasina mid xoog badan ma aha oo marka usuulka la isula noqdo alardu waa caam waxay caam ku tahay dhulalka noocyadiisoo dhan xukunka siiyeyna waa in lagu dahaaro qaadanayo waxaa la sheegay haddana ciiddii baa la sheegay xukumka loo sheegayna waa isla xukumkii oo ah ciiddii in lagu dahaaro qaadanayo masaladana waxaa loo yaqaanaa waa waxyaabaha aan waxba lagu khasiisin wa dikra maa waafaqahu min mufradi wa madhab araawi cala almuctamadi marka caamka laga hadlayo laguma khasiiso laguma khasiiso afraada soo gudagalaysa caamkaas mid ka mida ah, waxa weeye lagu khasisi maayo haddii isla xukumkii loo sheego caam haddii loo sheego oo xukumkii caamka xukum ka duwan mid khaasa la siiyo waa la ysku laakiin taynu ka hadlaynaa xukumkii caamka ayaa afraaddii soo gudagelaysa mid ka la siiyey waa dikru bacdi afraadi alcaam bixukmi alcaam laa yukhasisu wey caam laqabka afraaddii soo gudaysay mid ka mida ayaa xukumkii caamka loo sheegay waxa weeye lagu khasisi maayo lagu khasisi maayo masaladaasina waa sidaas oo waxaynu leenahay dhinac kalena waxay ka noqonaysaa mafhuum laqab wa turbatuha lana طahuura ida lam najid ilma waa mafhuum laqab mafhuum laqabkuna waa daciif haddii la yidhaahdo jaaa zaydu zayd baa yimi waxaa laga fahmayaa cid kale inaanay iman waxaa laga yaabaa zayd iyo hartiisu inay timi dadkii la socday oo zayd loo sheegay liahmiyatihi loo sheegay baa laga yaabaa laakiin cid kale inay timi la diidi maayo mafaahimtana ka ugu liita wey waa mafhumulaqabka wey mafhumulaqabka adcafuha alaqabu wahuwa maa ubi min duunihi nadmu اlkalaami اlcarabi waxyaabaha wax laga fahmo waxaa ugu liita oo loo badan yahay inaan la daliishanayn waa mafhuum laqabka wey khulaasada inooga soo baxaysaa maxay noqonaysaa wax kastoo dhulka kamida in lagu gabagabaystaa inay banaan tahay in lagu gabagabaystaa inay banaan tahay laakiin waa inaad ogaataa waxaasi inuu dhulka yahay haddii wax masnuucoo la sameeyey ya eh, sibir dhulkaa lagala soo baxa laakiin waa la warshadeey wax kalu noqday ama waxyaabihii lamidka midka ahaa marmarkiibaa la mida waa laga yaabaa qayb ka midi waa gidaarkaas qayb ka inay dhulka kamid tahay asalkeeda laakiin waxyaabo badan oo kiimikaa lagu daray waa sidii biyihii oo kale wuxuu haddaanu ahayn magacii uu iska bedelo oo de shaaficiyada laftooda xitaa waxay dhahaan biyihii mustacmalka ahaa biyihii ay wax dhciiddii eh, ciiddii baan u jeedaa ciiddii mustacmalka ahayd ciiddii ay wax dhex galeen wax kastoo dee gidaara waxba laga yaaba dadka qaar alamuniyomka iyo jiingada iyo wixii lamida inay waxawey xitaa ku gabagabaysanayaan waa waxa dhulka oogadiisa ah dhulka oogadiisa ah kaasaa lagu gabagabaysanaya ee wax walba maaha kitaabu salaa ya gidaarku hadduu yahay dee mid dhulka ka soo jeeda gidaarkii hadda dhoobada ka samaysnaa oo kale waataynu soo marayn xadiikii waxa wey soo marayna abiljuhayn uma aqbala cala ljidaar dee warshada lama hayn gidaar abiiciya wey waa gidaar abiiciya waa caadi wey laakiin gidaarkan waxyaabaha badane ka sokeeyaan aad halaysaga hubiyo kitaabu sala bismi illaahi araxmaan araxiim kitaabu sala salaada kitaabkiisii weeye baabun wuxuu baab u yahay salaada waynu isla dhaqaanaa baabun wuxuu baabu yahay kayfa furidat الصalaaة sidii salaada loo waajibiyey qaabkii salaada loo waajibiyey fi اlsraa habeenkii nabiga la dheelmiyey qaabkii salaada loo waajibiyey wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxaa wili waa mucalaq isagoo mawsuulana waynu soo marnay qisadii heraqlaya abi sufyaan wuxuu hi ibnu cabaas xadaanii abu sufyaan fii xadiii heraqla faqaala waxau ihi abu sufyaan markuu heraqla weydiiyey muxuu idin amraya bima yamurukum faqaala waxau hi yaamurunaa wuxuuna faraya yacni nabiya sala allahu alayhi wasalam buu u jeedaa bisalaati salaad iyo wasidqi run iyo walcafaafi dhowr soonaan intaasuu ku bilaabay bukhaari kitaabu salaa welibana baabka qaabkii salaada loo waajibiyey munaasabada uu la leeyahay xadiidkan qisadan abi sufyaan iyo heraqla xadiidu ibni cabaas uu kayfa furidat الsalaa uu la leeyahay ibnu xajar wuxuu ku tawjiihiyey yani xilligii la waajibiyey oo qisadani waxay dhacday qabla اlhijra salaadana waxaa la waajibiyey qabla اlhijra yani salaada qaababkii loo waajibiyey xilligii buu soo gudagelaya ibnu xajar min hadihi اlmunaasaba maadaama laga hadlayo qaabkii salaada loo waajibiyey horta waxaa laydiin sheegayaa xilligii la waajibiyey oo ah nabigu calayhi الsalaatu wasalaam madiina intaanu hijroon sidaa waxaa ku tawjiihinaya ibnu xajar ayaa ku tawjiihinaya laakiin cayni waa kaga daba tegey oo waxa uu leeyahay qaabka loo waajibiyey iyo xilliga la waajibiyey waa laba kala duwan wey waa laba kala duwan waxaana fiican munaasabada in laga dhigo ibnu xajar buu daba socda munaasabada in laga dhigo shayga marka la doonayo in laga hadlo qaabka loo waajibiyey horta shayga laftiisaba in la caddeeyo shayga laftiisaba iyo waajibnimadiisa in la sheego marka min hada albaab baa loo keenay buu leeyihi oo ah salaadu sideeduba sideedaba inay waajib ahayd kadib marka la ogaado inay waajib tahay ayaa qaabkii loo waajibiyey la tilmaamaya marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya yamurunaa bisalaa salaadii in la farayoo lagu waajibiyey taasuu doonaya in la caddeeyo kabacdina qaabkii waajibkaasi ku xasilay ayaa la cadaynaya waa laba towjiih oo labada imaanba ay ku towjiihiyeen qaala waxau hi bukhaari xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala waxau ihi xadaana leyl yaxya ibni cabdilaahi ibni bukayr in badan buu inagu soo noqnoqday qaala waxau hi xadaana leyt waa ibnu sacad can yunus waa yunus ibni yaziid alayli haddii la ilaaqo ardayda zuhri oo yunisa yunus can zuhri waa yunus ibni yaziid alayli can ibni shihaab can anas ibni malik qaala waxaa uri kaana abu dar abu dar wuxuu ahaa intaynaan gudaha u gelin xadiidkan alisraa wاlmicraaj saxaabo badan baa soo wariyey laakiin markaynu ka hadlayno saxiixulbukhaariga aynu joogno axaadiistaasi waxay ku wareegeysaa saxiixa ku timi anas bnu malik yani marka saxaabada laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa waxaa soo wariyey anas bnu maali waxaa soo wariyey malik bnu sacsaca abi dar alkhifaari abi xabat alansaari saxaabo badan baa la sheegaa laakiin saxaabadaasoo dhani waxay isugu soo biyashubanayaan anas bnu maalik anas bnu maalik mar wuxuu ka warinayaa abi dar mar wuxuu ka warinayaa can malik bni sacsaca oo ciddii udhaxaysay aan sheegayn kadalika saxaabada kale waa inta saxiixa ku saabsan riwaayaadkuna way iskhilaafsan yihiin oo xitaa samada saxaabigeebaa ku sugan samada lixaad maala qaar waxay ka dhigeen nebi ibraahim calayhi salaam qaarna waxay ka dhigeen nebi kale ayay ka dhigeen riwaayaadku aad bay isugu khilaafsan yihiin masaa'il kalena waa ku kala duwan meesha aynu ku faahfaahinayna waa halkeeda waa baab micraaj baa inoo soo socda kitaab maaazi wasiyar ayaynu insha allahu tacaala tafaasiishaas riwaayaadkaas oo ay ka mid tahay riwaayatu shariik ibni abi namir can anas ibni maalik oo waxyaabo badan ku khilaafsan riwaayaadka mashhuurka ah iyo raajixooda halkeedaynu ku faahfaahin doonaa laakiin halkan xadiidka waa dul maraynaa shaahidkuna waa in la waajibiyey salaadii la waajibiyey baynu ku dhaafaynaa can anas bni malik qaala wuxuu ihi anas kaana abu dar abu dar wa aha yuxadiu mid sheekeeye ayuu ahaa ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam marka riwaayadani waa anas bnu malik can abi dar riwaayada wey anas bnu malik can malik bni sasaca anas bnu malik can nabiyi salى اllahu alayhi wasalam an ayrihim baa soo socda qaala waxau hi furija waa la furay an sakfi beyti gurigayga saqafkiisa ayaa la furay ama la jeexay walxaal ana bimaka anoo maka ku sugan fanazla waxaa soo degay jibriil calayhi salaam baa soo degay fafaraja waa jeexay sadrii laabtayda ayuu jeexay uma asalahu waxa uu ku maydhay bimaai zamzam biyaha zamzam ayuu ku waa mar labaad markuu xaliimata sacdiya la joogayna saasoo kale ayaa lagu sameeyey laakiin hadda waa bacda an uuxiya ilay waa inta lasoo saaray dabadeed uma asalahu waa ku maray bimaai zamzam uma jaaa waa la yimi bitastin sixni buu la yimi min dahabin dahab ka samaysan mumtali'in weelkaasoo ka buuxa tasti waa dhadig waxay ahayd mumtaliatin sixnigaasoo ka buuxa in la yidhaahdo laakiin bimacna ina baa loo wata mumtaliin weelkaasoo ka buuxa eh, xikmatan wa iimaana xikmad cilmi iyo iimaan uu ka buuxo faafraqahu halkaana waxaa ku sugan ma laga qaadanayaa inay bannaan tahay weel dahaba in la isticmaalo weel dahaba sixnigu dahab buu laba jawaabood baa lagaga jawaabay midi waxay tahay ka isticmaalaya malaga ayuu aha malaguna waxa weeye saynu ogsoonahay laguma kalifin axkaamta noocana jawaabta labaad haddii lagaba soo qaata lagaba soo qaadaba xilligu wuxuu ahaa xilligii aan la jidayn dahabka in la isticmaalo waayo madiinu nabigu ku diida calayhi الsalaatu wasalaam haddana waa qabla alhijra maka ayaa la jooga aan la diidin aan la diidin markaa laga qaadan maayo dahab in la isticmaalo laga qaadan maayo faafraqahu waa ku shubay iimaankii iyo xikmadii fii sadrii laabtayda uma abaqahu kadibna waa isku daboolay oo bimacnaa waa la xiday loo talay uma akhada waa qabtay biyadii qacantayda facaraja waa micraajkii weeye waa ila koray bi aniga ila samaai dunya waxa weeye samada dhow falamaa ji'tu goortii aan ila samaai dunya waxa weeye samada dhow qaala jibriilu jibriil waxa uu ku uri likhazin الsamaa samada kii waxa weeye khasnajiga u ahaa bimacnaa kii bawaabka u ahaa ee albaabkeeda hayey iftax fur albaabka jannada qaala wuxuu ihi man haada kani waa kuma qaala waxau ihi hada jibriil kani waa jibriil weyi qaala waxau ihi hal macaka axad macaga axad ma ahaaday qaala nacam haabuud maciya muxamed salى اllahu alayh wasalam faqaala waxau ihi ursila ilayh miyaa lasoo diray waxa la isku haya riwaayaadku isku hayaan ursila ilayh abucia miyaa lasoo saaro waa loo waxyoodi oo saasaa loo keenay mise ursila ilayh inta loo waxyooday dabadeed ayaa haddana loo diray samada xaggeeda in loo soo kor macnaha dambaana xoog badan a ursila ilayh waxa weeye miyaa lasoo diray xaggan samada inuu soo aado saasaynu ku macnaynayna riwaayaadka qaar baa bucia odhanaya laakiin waa laga xoog badan yahi qaala wuxuu hi nacam ha falama fataxa markuu furay calownaa waanu kornaa asamaaa samada addunyaa dhow faidaa rajulu waaba nin qaacidun fadhiya calaa yamiinihi midigtiisa ay ahaatay aswidatun shaksiyaal yacnii humaag iyo madowbaa ka muuqda aan kala cadday wa calaa yasaarihina waxaa ku sugan aswidatun ashkhaas baa marka meel fog humaagu uu kaaga muuqdo aadan kala soocay idaa nadara haduu eego hadduu eego qibala yamiinihi dhinaca midig hadduu eego daxika waa qoslaya farxad buu la qoslaya waidaa nadara hadduu eego qibala yasaarihi dhinaca bidixna bakaa waa ooyaya faqaala waxau ihi marxaban soo dhowow binabiyi saalix nabigii wanaagsanaayow walibni saalix inankii wanaagsanaayow kusoo dhowow yani saadafta marxaban waxaad haleeshay meel lagugu soo dhoweynayo qultu waxaan ku uri lijibriil man haada kani waa kuma qaala waxa uhi hada aadam kani waa aadam wa haadihi aswidatu shaksiyadan ama waxyaabahan can yamiinihi wa shimaalihi nasamu baniih wiilashiisa ruuxdooda weeye yani dhashiisa ama duriyadiisa labyo dhadi kay doonaan noqdaane min baabi takliib baa baniinka loo sheegay waa arwaaxdii dadkii u dhalay weey fa ahlulyamiini ee kuwa midigta u saaxiibka oo minhum yaga ka mida ahluljanna ahluljanihi weeye wاlswidau alatii can shimaalihi kuwa bidixda ka xigaana ahlunaar weeye faidaa nadara hadduu eego can yamiinihi daxik waidaa nadara qibala shimaalihi baka xataa caraja bi ilaa uu ila koray ila asamaai athaaniya samadii labaad faqaala likhaasiniha khaasinkeeda waxa uu ku uhi iftax faqaala lahu khaasinuha khaasinkeedu wuxuu ku yihi mila maa qaala اwal markii alwalu kii hore waxa uu yihi yani mid labaad baa samada loogu yimi samadii labaad fafataxa waa furay qaala anasu waxa uu fadakara waxa uu sheegay annahu wajada nabigu inuu ka helay fi samaawaat samaawaadka dhexdooda aadam wa idriis wa muusa wa ciisa wa ibraahima salawaat اllahi calayhim ajmaciin kuwaa in laga helay walam yuhbit ma xifdiyin oo ma sugin kayfa manaaziluhum boosaskoodu sida ay kala ahaayeen oo nebi walba samadu ku sugnaa lama sugin oo lama cadayn waa riwaayadan riwaayaadka kala caddeeyey hayra mooyaane annahu dakara inuu sheegay annahu wajada inuu ka helay aadama fi samaai dunya samada adduunyee dhow wa ibraahiimana fi samaai saadisa samada lixaad in laga helay waa sida riwaayadani tilmaamayso laakiin ta ugu xooga badani waa fi samaai saabica in laga helay saadisana muusa ku sugnaa qaala anasu anas waxaa falamaa mara jibriil binabiyi sala allahu alayhi wasalam jibriil markuu soo maray binabiyi ay maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga isagoo saaxiibsanaya biidriis calayhi salaam markay soo mareen qaala waxaa uhi idriis marxaban waxaad la kulantay dhowaad lagu soo dhowaynayo binabiyi saalix nabigii wanaagsanaayo iyo wlakhi الصaalix walaalkii wanaagsanaayo qultu waxaan ihi man haada qaala waxau hi hada idriis uma marartu waxaan soo maray bimuusa faqaala waxau hi marxaba bاnabiyi الصaalix bilakhi الصaalix walaalkii wanaagsanaayo soo dhowow wالnabiyi الصaalix nabigii wanaagsanaayo qultu waxaan ku ihi man haada kani waa kuma qaala waxau hi haada kani muusa muuse weeyi uma marartu waxaan soo maray intaa dabadeed biciisa ciise riwaayaadka saxiixa inoo iman doona ciisa waa samada labaad weeyi muusena waa samada waxa weeye lixaad haddana waxaa ka muuqata cagsiga in waxa weeye la maray muuse kabacdina ciise loo gudbay waa lafdi laga xoog badan yahay waxaan soo maray ciisa faqaala waxa uu ihi marxaba biاlakhi صaalix wالnabiyi صaalix qultu waxaan idhi man haada kanina waa kuma qaala waxau ihi hada kani ciisa ciise weeye uma marartu waxaan soo maray biibraahiim faqaala waxau ihi marxaba bالnabiyi صaalix wاlbni الصaalix yacni ka nabigu uu ku abtirsanayaana waa aadam iyo ibraahim ibni bay isticmaalayaan waayo nebigu wuu ka soo jeeda calayhi الsalaatu wasalaam kuwa kalena walaaltinimo isticmaalaya qultu waxaan idhi man haada kani waa kuma qaala waxau ihi hada kani ibraahimu sala allahu alayhi wasalam qaala ibnu shihaab waa mucalaq ibnu shihaab waxaa wuri faahbaranii ibnu xamin ibnu xasm waxaa wii sheegay waa abu bakr ibni muxamed ibni camr ibni xasm ana bna cabaas cabdilaahi bni cabaas wa abaa xabata alansaari kaana waa ahaayeen yaquulaani kuwa yidhaahda qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam uma curija bi waa la ila koray xataa dahartu ilaa aan muuqday limustawa meel ama boos asmacu fiihi meeshaa gudaheeda aan maqlayo sariifa alaqlaami qalimada codkooda marka wax lagu qorayo aan maqlayo yacni malaa'igtii meesha ay wax ku qorayaan waa toddobada samo dabadooda weeye gadaashooda qaala ibnu xasmin wa anas bnu maalik waxay yidhaahdeen qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam fafarada allaahu alla waa waajibeeyey calىa ummatii ummadayda khamsiina salaatan konton salaadood buu ku waajibiyey farajactu bidaalika taasaan la soo noqday kontonkaa salaadood xataa marartu ilaa aan soo maray calىa muusa calayhi الsalaam faqaala waxau ihi maa farada allahu laka alla muxuu kuu waajibiyey calىa ummatika ummadaadana uu ku waajibiyey qultu waxaan ku ihi farada waxa uu waajibiyey khamsiina salaa konton salaadood ilaa rabbika rabbigaaga u noqo fa ina ummataka maxaa yeelay ummadaadu laa tutiiqu dalika taa awoodi mayso culimada qaar baa waxay isweydiiyeen ambiyadaasoo dhan maxaa muuse ka soocay oo muuse si gaara isagu u daneeyey in waxa weeye la celceliyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo uu alle ku noqdo si waajibka looga khafiifiyo qole waxay ku tawjiihiyeen oo yidhaahdeen muuse calayhi salaam alla wuxuu ka doonay inuu arko waatay u suurtoobi weyday markuu arkay nebi maxamed calayhi salaau wasalaam oo hadda alle ka yimi uu soo arkay ayaa qaacidadu waxay tahay laabudda an araak aw araa man yaraak waa inaan ku arkaa ama haddii kale ciddii ku aragtay waa inaan arkaa wuxuu jeclaysanaya inuu nebigu alle subxaanahu watacaala ku noqnoqdo oo mar kasta markuu soo noqdaba isaguna uu arko waa macno aada u fog weeye qolo kalena waxay leeyihiin sida xadiidka ka muuqata axkaamtan badan buu khibrad u leeyahay oo wuxuu ka mid ahaa ambiyadii dadka badan hogaaminayey oo xadiidkii tilmaamaya faidaa sawaadun cadiim ambiyada qaar baa la yidhi nebi lama socdo qaar waxaa la yidhi nebi baa la socda waxaa la tusay nebiga sawaad weyn ya rajul waaxid nin keliyaa la socda nin keliyaa la socda dabeedna markuu arkay nabigu alayhi الsalaau wasalaam khalqi wuxuu mooday ummadiisi inay tahay waxaa la yidhi hada musa wa qawma marka axkaam badan iyo tashriicaad badan iyo khalqi badan inuu la tacaamulo khibra u lahaa sidaasuu uleeyaha awoodi maysa ummadaadu qaala wuxuu hi farjic ilىa rabbika faina ummataka maxaa yeelay ummadaadu laa ma awoodeyso aalika yani kontonkaa salaadood farajacanii waxa weeye waa igu celceliyey fawadaca waxa weeye waa dhigay shaطraha waxa weeye kala badh yani hadda loogama jeeda daahirkeeda oo markuu sidaa u tegayba shan iyo labaatan in laga dhigay loogama jeedo riwaayaadka kale say tilmaamayaan mar walba waxa laga dhigaya shan shan qaar waxay tilmaamayaan toban toban bay tilmaamayaan kuwa toban tobankaana shantaa loo celinaya oo laba laba la isugu qaaday farajactu ilayhi waan u noqday faqaala waxau hi irjic ilaa rabbika rabbigaa ku noqo ummataka ummadaadu laa tuiiqu dalika taa awoodi mayso faraajactuhu alle ayaan ku oo muraajaceeyey faqaala waxau hi hiya yadu khamsun waa shan weeye salaadaha laydinku waajibiyey wa hiya yaduna khamsuuna waana konton yacni khamsun في اlficli wa khamsuuna fi اthawaab xagga samaynta waa shan xagga ajarkana konton bay la mid tahay yacni shantii mid walba toban baa lagu dhufanaya man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha laa yubadelu lama bedelo alqowlu qowlka ladaya xaggayga sida riwaayaadku tilmaamayaanna waaba taynoo soo socota faqaala waxau hi raajic u noqo raajici rabbaka rabbigaa raajici oo ku noqo yani shantaana ha ka khafiifiyo waayo shan maalintii iyo habeenkii lala imanayo wey faqultu waxaan idhi istaxyaytu waan ka xishooday min rabbi waxa weeye rabbigay baan ka xishooday riwaayaadka qaar waxay leeyihin mima اkhtalaftu ilayh noqnoqoshadayda badan baan ka xishoonaya uma اnطalaqa bi waa ila tegey xata اntahaa bi ilaa uu ila ekaaday ilaa sidraة اlmuntaha geedka loo yaqaano sidraة اlmuntaha geedka gobka ah ee sidraة اlmuntaha la yidhaahdo wagashiyaha waxaa daboolay geedkii alwaanu midabo laa adri aanan garanayn maa hiya waxa midabadaasi ay tahay uma udkhiltu waxaa lay geliyey aljanata jannada ayaa lay geliyey faidaa fiiha waaba iyadoo ay ku sugan tahay xabaayil lulu dheemanta waxa weeye xabaaisheeda xabaail waxaa looga jeedaa xidhmooyinkooda yacni dheeman xidhma xidhma u xidhan sida cunquud اlcinab cinabku u yahay waxa weeye xidhmooyinka u yahay xabaayil اlulu wa idaa waaba yadoo turaabuhaa ciiddeedu almisku cadar ay tahay miski ay tahay xabaayil in badanoo a'imadii ka midii waxay leeyihiin lafdigu waa taصxiif riwaayaadka suganina waa janaabid faإidaa fiiha janaabid اlulu waaba iyadoo ay ku sugan tahay dheeman qubada ah yacnii qubado laga sameeye dheeman laga sameeyey qubaduna waa dhismaha hadda inoo muuqdoo kale kaasaa quba la yidhaahda yacnii ka samaysan dheeman dheeman ka samaysan baa lay tusay xadiidka haddaynu soo khulaasayno waa xadiiثu اlsraa wاlmicraaj waxaynu ku soo gabagabaynaynaa horta salaadii waxaa la waajibiyey habeenkaasaa la waajibiyey salaadii la waajibiyey waana sida loo badan yahay waxaa lawaaib la waajibiyeyna waa shantii salaadood waa shantii salaadood wey laakiin xillimuu dhacay alisraa wاlmicraaj xillimuu dhacay aqwaal badan oo toban gaadhaysaa laga leeyahay aqwaal aad u badan qole waxay yidhaahdeen qabla alhijrati bisan ayuu dhacay qabla alhijra bisana ayuu dhacay waana sida loo badan yahay ibnu xasamna ijmac buu kusoo naqliyey laakiin ijmac jira maaha khilaaf badan baa ku sugan qole waxay yidhahdeen waa qabla alhijra bisanati wa shuhuur ama laba sano sanad iyo badh sanad lix bilood aqwaal badan baa ku sugan sanad iyo wax qaar waxay yidhahdeen bialaai siniin qaar waxay idhaahdeen bikhamsi siniin aqwaal badan baa ku sugan laakiin qabla alhijra inay tahay waa laysku waafaqsan yahay taasi waa masalo oo shanta salaadood maka ayaa la waajibiyey masalada labaad alisraa walmicraaj maxay ku kala duwan yihiin israa waa dheelmintii waa guuraysiintii laga guuraysiiyey waxaa weeye kacbada ama maka ilaa bayt almaqdis taasi waa israa wey micraajkuna waa in loo koryeelo xagga samada curija bi ila samaa waa tii aynu lahayn ma mar bay wada dhaceen mise laba gooroo kala duwan bay kala dhaceen labaduba mayaqada mise waa manaam khilaaf baa ku jira laakiin qowlka raajixa baynu sheegaynaa qowlka raajixa ah labaduba waa inay hal habeen wada dhaceen raajixu waxa uu yahay mar labaad labaduba inay xaqiiqo ahaayeen oo manaam iyo riyo inaanay ahayn ayaa raajixa wallahu aclam salى اllahu waslm عalى nabiyina muxamed wعalى alihi وصaxbihi